wman tabcahm bixsaan ilaa ywmi اddiin ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa wadallu sadaa waxaan gaar ahaan soo gaarnay nawaasikda baabun haadaakanu baabun waa baab annawaasiqu kuwa nasaqa lixukmi اlmubtada'i mubtadaha iyo walkhabari qabarka xukunkooda halaathatu anwaacin nuucyaalo saddexa weeye baabun haadaakanu baabun waa baab baabuntu way iska tanwiinsan tahay iyadu baabun haadaakanu baabun waa baab annawaasikhu kuwii nasakhaayay lixukmi lmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarka xugunkooda halaathatu anwaaxin nuucyaalo saddexa weeye min xaysu camaluhaa marka laga fiiriyo xagga camalfalkooda wey xaashiyada fiiri ay min xaysu camaluhaa nawaasikda xagga camalfalkeeda marka laga fiiriyo ay saddex u qaybsanay wa ama min xaysu alficliyatu walxarfiyatu fa nawcaani faqad laakiin hadii loo fiiriyo xuruuf iyo afcaal waa labadaas bis ah oo qaybna waa afcaal qaybna waa xuruuf oo xuruuf waxaa ku jirta imna iyo khawaadeeda iyo xuruufu lmushabahati bilays qayb waa xuruuf qaybna waa afcaal marka dhanka ficilnimo iyo xarafnimo haddii laga fiiriyo waa nawcaani laakiin markay saddex laleeyahay min xaysu camaluhaa mawjuudun ilaa xayse jumla loo idaafeeya le waxa ka dambe iska godane tamtuda ka dhigataad khabar usoo qadari ilaa xayu jumla loo idaafeeyaa halaathatu waa saddex ay min xaysu camaluhaa mawjuudun wey annawaasiqu kuwii nasaqaayay lixukmi lmubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarka xugunkooda halaathatu anwaacin nuucyaalo saddexa weeye axaduhaa halaathadii midkeed kaana weeye wa amsaa weeye wa asbaxa weeye wa adxa weeye wa wabaata weeye wasaara weeye walaysa weeye wamaa zaala weeye wamaa fatia weeye wamanfaka weeye wamaa barixa weeye wamaa daama weeye halaaadii mid kamiduhu waa intaas ah, saddexdaas nuuc mid kamida a ah intaan ah oo kaana iyo khawaadeed weye nuuca koobaad ah, saddex weeye saddexda mida wuxuu yahay intaas aan hadda sheegnay oo ah saddex iyo toban ficil saddex iyo tobankaas ficil waa hal midoo kamida saddexdii nuuc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 waman faka weeye wamaa barixa weeye wamaa daama weeye waa saddex-iyo tobankaas fa yarfacna adawaadaasu waa rafcinayaan almubtada mubtadihi waxaa dhici karta inaad tiraa mubtaduu awalu awalu rafcisnaa zaydun zayd qaa'imun kii taagan weeye zaydun awaluba rafcisnaaye say u rafcinayaan kaana zaydun qaa'ima ee zayd awalu rafcisnaa waxaa lagu leeyahay rafcan hayra rafci lwal rafcahan hadday kaana zaydun zayd rafcaha saaranu rafcii hore maahana waa qeyrkiis rafcii hore caamilka keenay caamil macnawiyuu ahaa oo ibtidaa-a rafcahan caamilka keenayna waa caamil lafdiya oo waa ficilkan kaana iyo akhwaadooda fa yarfacna adawaatii waa rafcinayaan almubtadaa mubtadaha isman isim xaala uu yahay mubtadihii isimkoo lahuna adawaadaas u sugnaaday fa yarfacna adawaadii waa rafcinayaan almubtada mubtadihi rafcan hayra rafci lawali rafca aan rafcihii hore ahayn marka hore mubtadihu waa rafcisnaa zaydun zayd qaa'imun kii taagan weeye kaana lasoo gelshay kaana zaydun zayd awalna waa rafcisanaa haddana waa rafcisan yahay laakiin isku rafca ma ahan marka hore rafcaha horoo saarnaa caamil macnawiya keenu ah ibtidaaga rafcahan hadda saaranna waxaa keenay caamil lafdi ah oo kaanadaana keentay akhawaadeeda fa yarfacna adawaaddii waxay rafcinayaan almubtada mubtadihi ah, rafcan kayra rafcila weli isman xaal uu yahay mubtadihii isimkoo lahunna afcaasha usugnaaday ah, waa isimkoodiyaa laleeyahay marka hore mubtada la dhahay hadda waa laga bedelaa ismu kaana alaleey ismu dalla alaleey ismu laysa alaleey isman ism xaalo mubtadiyaada ismkoo lahuna afcaashaas usugnaaday ama adawaadda iska dhe afcaash adawaadda ka fiican wayansibna adawaaddii waxay kordhigayaan alkhabara khabarka khabaran khabar xaal u yahay khabarkoo lahuna adawaaddaas usugnaaday awal khabarka waxaa la dhihi jiray khabarulmubtada hadda la dhihi maayee waxaa laleeyahay khabaru kaana oo kale khabaru amsa khabaru asbaxa alaleeyahy khabaru adxaa khabaru baata khabaru laysa khabaru zaala alaleeyahy marka afcaashaanu khabar u yahay afcaashaanu khabar u yahay wadaalika mihaalkii naxwo wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda wax walba qadiiran calaa kulli shay mid wax walba awoodo marka hore mubtadaha rabuka qadirun rabu way gudanta kaaftan oo iska mudaafiley waa ism kale rabu mubtadu iska ahaa qadirun khabaru ahaa kaana soo gashay kaana rabuka rabu hadda waa ismu kaana laleey waa rafcisan yahy kaanada rafciday qadirana khabaru kaana laleey khabaru kaana laleey ashar annawaasiqu kuwa nasqinayey annawaasiqu kuwa wax nasqina oo wax nasakha jamcu naasiqin wey waxaad bal balxaashiyada sajaaciga zaala zaala xoogaa ka bixina qowluhu uu yidhi wamaa zaala ey maadi yazaalu weeye haddii zaala saddexe he zaala yazuulu zaala yaziilu zaala yazaalu zaalada oo kaana iyo akhwaadeeda oo isimka rafcisata kana nasbisataa waa zaala yazaalu ka khaafa yakaafu midda ah wey ah, waa midda khaafa mid ah oo facilo ka timid asalkeedu ah, ilaa khaafa asalkeedu waa khawife ah, aslu khaafa khawifa wa aslu zaalana zawila marka zaalada oo kaana akhwaadeeda ka midka ah waa midda mudaariceedu ku yimaado yazaalu sida khaafa yakaafu ma ahan zaalada mudaariceedu ku yimaado yaziilu oo halka mafcuul qaadata mana ahan zaalada mudaariceedu ku yimaado yazuulu oo laasim kaba oon xabad qaada karin ma aha ha midna waaba ficil oo waxa weye mut ficil oo mutasarifa midna waaba jaamid ah, middan oo maaragtay naaqiska waxay leedahay maadi mudaaric isim faacil ay leedahay master maba le Ah, amarna ma laha midda naaqiska aho midda naaqiska aho ayadu masder ma leh amar ma leh ism mafcuulna dhammaantoodba ma leh kaana iyo khawaateedu mabal ism mafcuul ah, makuun ma jiro ah, ism mafcuul maba lahaba makuun ha ka raadin dhammaantood waxaysan wada lahayn waa ism mafcuul laakin intaan maaragtay zaala iyo fatia iyo infaka iyo barixa maadi mudaaric iyo ism faacil maadi mudaaric isim faacil ay leeyihin amar ma laha masder ma laha dhammaantood afartaano afartan dambe oo zaala fatia infaka barixa ah. laysa iyo iyo daamana waaba waaba jaamidba ayaga maadigaas kaliyahayba joogaan xataa mudaaric male iyo isim faacil ah. marka saddexdaasa loo qaybiya saddexdaas a loo qaybiyo qaar waxaa la idhahdaa tatasaraf tasarufan kaamilan ah waa kasoo bilow kaana ilaa saara laga soo gaaro tatasa tatasarafu tasarufan kaamilan ad leedahay laakiin tasaruf kaamila marka ugu leeya ism mafcuul kuma jiro ism mafcuul ma leh qaarna waxaa leedaha laa tatasaraf maba tasaruftaba waaba jaamidba waa layse iyo daama oo laysaduna itifaaq tahay daamaduna calal asaxi tahay qayrna waxaa laleeyahy tatasaraf tasarufan naaqisan waa afar ta kale waxa weya waa zaala iyo fatia iyo infaka iyo barixa waxaa laleeyahay maadi mudaaric iyo waxay leeyihin isim faacil ah. oo ayagana xaa ka maqan ism mafcuul awal kuwa kaleba ka maqnaaye waxaa kasii maqan master iyo ism master iyo amar labadia ka maqan masterna male amarna male ah, masterna male amarna male amarna male marka fiiri wuxuu ku yidhi wamaa zaala ey maadi yazaalu waa midaasuu ku maadi yazaalu ka kaafa yakaafu laa maadi yaziilu ah, bifatxi lyaa-i yaziilu dhe taas maadigeeda ma ahan middan oo isimka rafcisata khabarka nasbista walaa maadi yazuulu yazuulu midda ku timaada mudaariceedana maadigeeda maaha fa inahumaa midda maadigeedu ma midda oo waxa weya yaziilu ku timaad iyo midda yazuulu ku timaad labadaasu taamaani ayagu waa laba ficlo taam naaqis maahan Ah, waana mutasarifaan oo way tasarufaan masderay bay leeyihin labadaba masderay bay leeyihin alawalu midka horeeyo yaziiru ku yimaad minhumaa labadooda xaalu ka mid yahay mutacadin wuxuu u tallaadaa ilaa waaxidin hal mafcuulu toosuu qaataa wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye meesa waa soocmaya miisu waa soocmaa wa masdaruhuna azayru soocmid waa ah, zaal hmm. ya maaza waa soocay waayo maaza waa soocay yemiisu waa soocaa wa masdaruhuna azayru soocid waaye bifatxi zaaya la akriya zayr wahaani midka labeeya oo ah yazuulu midka ku imaana qaasirun waaba laasimba kaasu wa macnaahu macnihiisuna intaqala waa guuray wey ah, intaqala waa guuray wa masdaruhuna azawaalu bacda zawaal qabla zawaal waa midaas waa waqad nadamtu anaaba tixayuu ku yidhi alfarqa farqiga u dhexeeya bayna halaaati faqultu anaa iriyuu yidhi lizaala wuxuu yidhi ataa waa yimid rafcun god iyo wa nasbun kordhig rafcahaas iyo nasbuhu muxaqaqun la sugay lizaalu u yimid dhe ku tacaluji idaa waqtigiyuuna u yimid kaana uu ahaado daa maadi yazaalu yazaalu maadigeeda mid u saaxiiba ka yaclamu xaaluu la mid yahay yaclam Ah, oo yafcalu ku imaana ilaa facilu ka yimid calimana yaclamu iyaduna ay saas weeye meeshuu iskaga shabaha halkaas wadalika kaas la soo sheegay khilaafu ladii kii khilaafkiisa weeye maadii yazuulu yazuulu maadigeeda ahaaday linaqlihi xaal uu u sugnaaday oo macnihiisu uu yahay intiqaal intaqal uu yahay iyo wa maadii yaziilu yaziilu maadigeeda intaasa wahuwa eh, yaziiludiina intaasa macnaahu intaasa wuu soocay weeye macnaahu macnihiisuu soocay intaasa wuxuu soocay macnaahu macnihiisa yafhamu yafhamu yufhamu waxaa la fahmaya saasaa roonaanay oga musamaha ma cadda macnihiisu sharax annawaasikho kuwii wax nasaqayay jamcu naasikin naasikin oo la jamciyey wey naasikin oo la jamciyey wey wa huwa naasikii fi luqati luqada dhexdeeda xaaluu ahaaday ma'khuudun waa mid laga soo qaatay min anasqi nasqiga laga soo qaatay naskigaasoo bimacna alisaalati suulid macnaheeda ahaaday yuqaalu waxaa la dhaha nasaqati shamsu qoraxdiyaa suuliday adilla hooskii idaa azaalatu markay suulido wa huwa naasiqi fil istilaaxi istilaax xaggeegiisa xaal u ahday maa shay weeye yarfacu suulina xukma almubtada'i waalkhabari mubtadaha iyo khabarka xukunkooda annawaasiqu jamcu naasiqin naasiq weeye ilaa faacil oo wasfun likayri caaqila maxaa lagu keenaa fawaacil fawaacila lagu keenaa faacil oo ah wasfun likayri caaqil mar hadduu yahay fawaacila qiyaas sida aamil cawaamil oo kaleeto ah, aamil awaamil naasiq nawaasiq ahaa wa huwa naasiqi fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday ma'kuudun waa mid laga soo qaatay min anaskhi naskhigaasoo bimacna alisaalati zulin macnaheed ahaaday macnihiisu waa isaala yuqaalu waxaa la yihahdaa nasakati shamso qoraxdiiyaa suuliday adila hooskii idaa azaalatu markay suulidaa saas la yidhahdaa wa fi listilaaxi wa huwa naasiki fi listilaaxi istilaax dhexdiisa xaal uu ahaaday maa shay weeye yarfacu suulinaa xukma almubtadai waalkhabari mubtadaha iyo khabarka xukunkooda waxa suuliyaa la yihahdaa istilaax ahaan wa huwa maagi huwad waxaad u celidaa maa yarfacu xukma almubtadai waalkhabari wa huwa maagi halaathatu anwaacin nuucyaalo saddex ayuu ahaaday wa huwa maagi halaathatu anwaacin nuucyaalo saddexa weye ka bedelo maa shay weeye yarfacu suuline waxa weeyaan maa shay weye yarfacu godaadhe markaan markaan waa istilaax yarfacdu horetana waxay ahayd istilaax waxay ahayd macna luqawiya yarfacu baanu dhaha macno istilaaxiya isku midba maaha maa shay weeye yarfacu godaa almubtada mubtadihii wayansibu kordhiga alkhabara khabarki wa huwa maagaasu kaana weeye wa khawaata walaalaheed kaana iyo khawaadeedi weeye wa kaana iyo akhwaadeeda haddee waxa weye xuruuf lmushabahati bilays o dhan aa ku jirto afcaalmuqarabiya o dhan aa ku jirto wixii o dhan aa ku jira maanta wixii o dhan aa ku jira maa shay wey yarfacu goda almubtadaa mubtadaha wayansibu kordhiga alkhabara khabarka wahuwa maagaasuu kaana weeye wakhwaato walaalaheed wamaa shay wey yansibu kordhiga almubtadaa mubtadaha wayarfacu goda alkhabara khabarka wa huwa kaasuna ina wey iyo wakhawaatuhaa walaalyaalkeed ina wey iyo waakhawaatuhaa ay nadaa'iruhaa kuwa la midka iyo wamaa shay wey yansibuhumaa mubtadaha iyo khabarka kordhiga labadaba macan wada jira xaal ay yihiin labadaba waa kordhiga wa huwa midka labadaba nasbiya dhanna dhanna wey iyo waakhawaatuhaa dhanno walaalayaalkeed wa yusama alwalu midka horeeyo waxaa lagu magacaabaa awalkaasoo min macmuuleey baabi kaana macmuuleey a ka dhacday nusqooyinka gobol sida nusqadeeda oo kale macmuuleey a ka dhacday nusqooyinka gobol ay ka luntay nusqooyinka gobolna cadi ugu taalla macmuuleey a la rabaa min iyo baabka udhexeeya macmuuleyda mintaas majhuurkeediyaa dhacay wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alwalu midka horeeye awalkaasoo min macmuuleey baabi kaana kaana baabkeeda labadeeda macmuul ka mid ahaaday ismana lagu magacaaba iyo wafaacila kaana zaydun qaa'iman zayduntaas laba magacu leeya ismu kaana waa la yidhahdaa faacilu kaana waa la yidhahda labada magacu leeya kaana zaydun qaa'iman zayduntaas laba magacay leedahay ismu kaana waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa faacilu kaana labadaba waa layidha labada magacay leeda mhm. ismi a xaqiiqa hay yihahdeen faacil in la yidhahdana waa majaas ha yihahdeen laakin fiiri xaashiyada labada madac mid midkoodna macno male haddii ism la yidhahdana macno male haddii la yidhahda faacilna macno male sababtoo ah fiiri kaana zaydun qaa'iman hadda intaadan bal fiirin ba xaashiyada fiiri kaana zaydun zayd yuu magac u yahay makaanu magac u yahay mase ninuu magac u yahay ninuu magac u yahay ha marka ismu kaana marka lagu leeyahay macno male oo ma ahan zaydun taano inay isim u tahay kaanadan ha fiiri haddee kaana zaydun qaa'iman a lagu yay khabaru kaana lagu leeyahay qaa'iman taanu khabar uma ahan kaano ee waxay khabar u tahay zayd isimkay u tahay ila marka waxuu ahaa zaydun ninkii zayda qaa'im waa taaganya saasay ahda mogta marka haddii la yidhaahdo ismu kaana macno male hadii la yidha kanada waa khabar kaanana macno male wa iska mujaradul istilaax fiiri marka xaashiyada wuxuu ku yidhi alawalu magca horeeyo ismana xaqiiqatun weeye waani magaca labaadoo faacili lagu magacaabaana majaasun weeye wa haadihi tasmiyatu magacaabidaanu istilaaxiyatun waa mid istilaax loo nisbeeyey khaaliyatun oo ka maran canilmacnaa wax macna ma laha macnaa waa ka maranta idilmarfuucu midka la goday kana zaydun hadda zayd ka dhig midka la goday inamaa wax kale maan huwa marfuucu lilmacnaa macnihii usugnaaday aladii macnihii wudica lahu loo dejiyey xaqiiqatan dhab ahaan markii hore ciddii loo dejiyu ism u yihi oo hadda zayd hadduu yahay daatadaasu leey kaana almasjidu waasican haddaan idhaahno masjidku waa waasic hadda almasjidu ma kaana ism u tahay mise waxay gurigaan halkan ka dhisan gurigaan aan hadda ku tukan rabnay marka isimka marfuuca wuxuu ism u yahay shaygii loo dejiyey kaasuu u yahy xaqiiqatan dhabahaan waalkhabaru khabarkuna filxaqiiqatisa dhabtaa khabarun khabarusmihaa kaanada isimkeeda khabarkiisi wey kaanada isimkeeda uu khabar u yahay falaa xaajata ilaa taqdiiri mudaafi qaara mudaaf soo qadareen oo yihahdeen ismu kaana khabaru kaana soo lama lahaa khabaru ismiha ha la yihahda khabaru ismi kaana ah, mudaaf meesha ka xadfan la yihahda ah, khabaru kaana yaana dhihna khabaru ismi kaana ha la yidhahdo waxaas waxba looma baahno wy marka ah, waxba looma baahno taqdiirtaas limaa calimta waa waxaad soo ogaat dartiisa loogu baahnayn oo min ana haadihi tasmiyata istilaaxiyatu waa iska istilaax un mujarada ah, waa iska istilaax mujarada waxba taqdiir taqdiir uma baahno wa yusama alwalu labada macmuul midka horeeya waxaa lagu magacaabaa awelkaasoo min macmuuleey baabi kaana kaana baabkeeda labadeeda macmuul ka mida ismaa lagu magacaaba iyo wa faacilan wa yusama thani midka mansuubka ahi kaana zaydun qaa'iman taas wey midka mansuubkaa wa kaana rabuka qadiiran taas wey midka mansuubkaa wa yusama waxaa lagu magacaabaa athani macmuulka labeeya khabaran khabara lagu magacaabaa wa mafcuulan waa lagu magacaaba xaqiiq ahaan qabara yidhahda majaas ahaanna waa mafcuul ila ficilka muxuu nasbisan jiray mafcuul marka waxaa la ficilka naaqiska mafcuulkiisi wey maxaa loo dhii waayey xaqiiqahan waxaa loo dhahayn mafcuulka ficilka qaadana waxaa lagu yaqaana markuu marfuuc qaato macnihiisa waa la fahma ah, laakiin afcaasha naaqiska ilaa mansuubka la sheego wax macnaa laga fahmi ma saas darteeda qabar loo yidhi oo mafcuulnimadu ay majaaz u tahay oysan xaqiiqa u ahayn wa yusama alwalu macmuulka horeeya waxaa lagu magacaabaa macmuulkaasoo min macmuuley baabi inna inna baabkeeda labade labadeeda macmuul ka mid ahaaday ismana lagu magacaabaa wani macmuulka labeeyana waxaa lagu magacaabaa khabaran khabarina wa yusama alwalu macmuulka horeeya sow ina iyo khawaadeeda laba macmuul ma qaadato macmuulka horeeya marka macmuulka horeeya wa yusama alwalu macmuulka horeeya waxaa lagu magacaabaa macmuulkaasoo min macmuuleey baabi ina ina baabkeeda labadiisa macmuul ka mid a isman a lagu magacaabaa wtani midka labeeyana khabarana lagu magacaabaa wa yusama alwalu haddana macmuulka hore waxaa lagu magacaabaa awelkaasoo min macmuuley baabi dhanna dhanna baabkeeda labadeeda macmuul kamid ahaaday mafcuulan mafcuula ah lagu magacaabaa mafcuulko awalan horeeya mafcuul horeeya wathani midka labeeyana mafcuulan mafcuula ah lagu magacaabaa wathani midka labeeyana mafcuulana lagu magacaabaa mafcuulko thaniyan labeeya dhana iyo khawaadeeda labada mubtadii khabarka labada waa nasbiyeen kan horeeya macmuulka hore mafcuul awala la yidhahdaa macmuulka dambeeyana mafcuul thani waa iska intaas waa wa qof walba ogyahay waa jurumiba soo mara wa yusama alawalu macmuulka horeeya waxaa lagu magacaabaa awalkaasoo mi macmuuley baabi dhanna dhanna baabkeeda labadeeda macmuul kamid ahaaday mafcuulan mafcuula lagu magacaabaa mafcuulkoo awalan horeeya wthani wa yusama thani kan labeeyana waxaa lagu magacaabaa macmuulka labaad mafcuulan mafcuula lagu magacaabaa mafcuulka thaniyan labeeyo walkalaamu hadal alaana hadda la hadlo fii baabi kaanu ahaday ogaadahe ha baabkaana hadda marka hore laga hadla horta balkaasaan meel saarna labada kaleeto xagga dhiga walkalaamu hadal alaana hadda la hadlo fii baabi kaana kaana dhabkeedu ahaaday wa alfaaduhu baabkaas alfaadiisu alaa cashrata lafdatan saddex iyo toban lafdiyu ahaaday alaa waa in mudaka laga dhigo ilaa muanafa la timi maaha ha muanafa la timina macduudkiya muanafa alaa marka waa inay mudakar noqoto ilaa cagsulqiyaasay ku socotaahe casharata waa in muanaf laga dhigo ilaa casharadu hadday murakabtay qiyaasay ku socotaa macduudka la timinaana waa muanaf marka taa ku dar wa alfaaduhu baabu kaana alfaadiisu alaa casharata lafdan waa saddex toban lafdi bal hoos ka fiiri saddex-iyo toban lafdii waxbaa la jiray toddoba kale lagu daraahay labaatan lafdiyaa laga dhigaay wa waxaa lagu daraa bi haadihi lafcaal afcaashan afcaashan ahalaaata cashra ee saddex iyo tobanka sabcatun toddobaa lagu daraa a toddobaa lagu daraa toddobada sabcatu afcaalin isku idaafee sabcatu afcaalin toddoba ficila lagu daraa sabcatu afcaalin toddoba ficila lagu daraa afcaashaasoo uqraa kale afcaashaasoo waradad soo aroortay bimacnaa saara ku soo aroortay wahiya afcaashaasu aada waa ahaaday weeye wa rajaca waa ahaaday weeye wa caada waa ahaaday weeye wastaxaala waa ahaaday weeye wa xaara waa ahaaday weeye wa raaxa waa ahaaday weeye wa taxawala waa ahaaday weeye toddobadaasa lagu dara toddobadaas ku dar ee labaatan ka dhig haye hadda daliila loo raba in lagu daraayo tan ajrumiya lagu soo maro laisweydiin maaha tan mid walba daliilayna ta gaal adiladii naxwuu keena marka ilaa daliil naxwu maxaa ahaa aayad qur-aan iyo gabay carbeed labadaasaa la keeni jira ah, badrudiin xadiiskana waa ku dara isagu ah, badrudiin kastoo qaar ku ridiyeen xadiiskay ku daraa qaarka ku ridiyey ma dhahayaan nabiga fasaaxadiisa laba derisha ay dhihi maayeen ee waxay leeyihiin yajuusu alriwaayatu bilmacna waxaa banaan xadiidka in macno lagu soo wariy oo lafdigu lafdigii nabigaba ahayn ah, saad marka igu xujaysay leeyi lafdi aan asaga lafdigaan aan loogin nabiga inuu yidhi hmm, saasa u leeyihi fa ama adiladii utixaa marka mid walba daliilu siina todobadood ah, shawaahid u keena fa ama aada aada fa naxwu raajisi kii baxru rajaska ku gabyayoo kale weeye wuxuu yidhi rabaytuhu waan koriyey yuu xataa idaa tamacdada markuu weynaaday tamacdada algulaamu a la idaa shaba wagaluda markuu inta koro weynaado xoog yeesho a la dhahdaa tamacdad algulaam wiilkii waa koray xoogu yeesho markaasuu yihi rabaytuhu badu waa shidantaa rabaytuhu waan tarbiyeeyo waa koriyayuu yidhi xataa idaa tamacdada markuu koray oo wa-aada uu noqday nehdan mid dheer mid dheer markuu noqday mid kaas dheer oo kal xisaani faras la mid ah mid kaas dheer oo ajradda xidhane ah oo aan xaad iyo lahayn xoog ginta ka batay marka jawaabkii idaada aa maxduufa kaana jazaa bil bilcasaa an ujlada waa i garaacayo inta ul qaata abaalkay wuxuu ka dhigan ul igu garaaco kaana jazaa-ii bayd ka dambeeya la socdo kaana jazaa-ii bilcasaa an ujlada kana jazaa-i abaalmarintaydu wuxuu noqotay ui bilcasaa-ul an ujlada in lagu garaaco bilcasaadu an ujlada dambey ku tacalluqi marka maxalshaahidku waa maxay wa aada uu ahaaday huwa wiilkii nahdan mid dheer nahdiga waxaa la yihahdaa alcaali lmurtafac alcaali almurtafic aa la yihahdaa shayga dheer aa la yihahdaa nahdiga wa amaa rajaca uu yidhi fa naxwu qawri shaaciri shaacirka qowlkiisaa lamid ah kuwa tuugaah kuwu tuuga ku caya markaasu wuxuu yihi yamuruuna waxay maraan bidahnaa meesha magaceeda la yihahdaa dahnaa dahnaa meesha la yidhaahdo meeshaasay soo maraan u yidhi meel oo reer banu tamiim degaan waa khifaafan xaal ay fududahay ciyaabuhum boorsooyinkooda ayadoon xabad boorsadooda ku jirin oon u jeedna inaysan xabad haysan ay meeshaas maraan u yidhi waa jamcu caybatin caybaduna meesha meesha dharka lagu rito waa waa boorsada ah, wicaau hiyaab wey walmataac ah, ciyaab waa jamcu cayba caybaduna waxa weeyaan wicaau hiyaabi walmataac hmm. yamuruna waxay maraan u yidhi bidahnaa meesha dahnaa la yidhaaha khifaafan xaal ay fududahay ciyaabuhu boorsooyinkooda wayarjicna waa soo laabtaan uu yidhi min daariina daariin bikasri raa-iya la akriyay daarin daarayn maahan oo muhana u akrimaydid min daarin daarinta waa magaalo magaceed weeye ah, oo baxrayn ku taalo magaalo baxrayn ku taalo suuq weyn le waa ah, magaaladaas daarin ay kasoo laabtaan oo suuqa bujra alxaqaaiq xaqaa'ibi boorsooyinku xaal u buuxaan ah, suuqa inta tagaan ay kasoo alaabta kasoo buuxsadaan soo xadaan meesha daariin la yidhaahdo suuqaas ku yaallay kasoo buxsay leey annagu arkayna saaka markay socdeen xabad uguma jirin lacagna ma wadan dharna ma wadan marka waxay kasoo xadeen le suuqa daariin ay kasoo xadeen uley maxalushaahidka marka waa maxay maxalushaahidkeedu wuxuu yahay wayarjicna wayarjicna wayarjicna rajaco soo maahan wayarjicna waxay noqdaan dheh min daarin daarin wayarjicna way noqdaan min ay ka soo noqdaan bux bujral xaqaa'ibi iyadoo boorsooyinku buuxaan marka waxay leeyihiin yarjicna hataan u macnayna maaha yarjicna waxay noqonayaan bujral xaqaa'ibi boorsooyinkoodu kuway buuxaan min daarinna ay kasoo buuxsadeen marka rajaca oo saaraha laga dhiga haddaba xaalo lama rabo ila xaala hadii lagu socdo rajacadii laasimka iska noqoy markaas lama rabo sidau u dariishaay in la waafaqa la rabaa yamruuna way maraan bidahnaa meesha magaceeda laydhaha dahnaa khifaafan xaalay fudud tahay ciyaabuhum boorsooyinkooda wayarjicna waxay noqdaan bujral xaqaa'ibi boorsooyinku kuway u buuxaan min daariin daariin meesha layna uga buuxaan suuqa daariinay ka soo buuxsadeen marka wuxuu ka rabaa yarjicna oo isimkiina nuunta yahay bujrana ay khabarkii tahay saas u daliishana wa amaa caada fa naxwu qowli shaaciri weeye wa kaana wuxuu ninkaasu ahaaday yuu yidhi mudilii man duul mid baadiyeeya wa kaana wuxuu ninkaasu ahaaday yuu yidhi wa kaana wuxuu ahaaday mudilii man qof mid baadiyeeya hudiitu aniga laygu hanuuniyey birushdi hanuunkiisa falilaah ilaahay uu u sugnaaday muqwin mid wax baadiyeynaa midkaas wax baadiyeynaayoo caaddan noqday bimacnaa saara weeye aamiran mid amraa birushdi hanuun asagu dadku baadiyeeyaa hanuunkana waa amra ha ilaahay ilaahaybaa awoodda iskale isagu wax walba abuuray markaasuu wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaaday yidhi mudilli man duul mid baadiyeeya hudiitu anigaba lay hanuuniyey birufdihi hanuunkiisa laygu hanuuniyey falilaah ilaahay keligiisu u sugnaaday muqwin mid wax baadiyeeya muqwigeesoo caada ahaaday aamiran mid amraa birushdi hanuun sal dadka waa baadiya hanuunna waa u sheega ah, laba waxa weeyaan isku liduhu wada ah, dadkana waa baadiyeeya hanuunna waa u sheega labada shaqaba ka shaqeeya labada shaqaba isku wata ah, waa mid la yaab ilahay awoodiisay kamid tahy wax walba inuu abuuri karo maamshaahidka hadda laga rabaa caada oo huwa isimkii ah aamiran oo khabarkii yahay wa ama istixaala istixaala miya fa naxwu qawli shaacir weeye wuxuu yidhi ina alcadaawata cadaawadu tastaxiilu waxay noqotaa mawadatan kalgacalo bitadaarukilhafawaati qaladyaalka ka dabategooday ku noqotaa bilxasanaati yaa looga daba tago qofaad u gaftay oo ku xadgudubtay oo ka abaalka dhacday dhowr qalada ka dhacday hafawaadku waa akhda'da markaasaad waxa xoogaa hadiyada siiday oo madaxa ka saraxday oo raalli ahawti dhowr gooraad qaladkaaga ka daba tag khalaas cadaawadii waxay isku bedeli kalgacalo marka mhm. kalgacalay isku bedeli ina alcadaawata cadaawadii tastaxiilu waxay ahaataa mawadatan kalgacalo ah, tastaxiilu isimkii waa hiye oo cadaawada u laabana mawadatana waa qabarkii waxay cadaawadu mawada ku noqotaa bitadaarukilhafawaati qaladyaalkoo laga daba tago qaladyaalkii kaa dhacay oo aad ka daba tagto bilxasanaati wanaagyaalna looga daba tago wanaagyaal looga daba tago wa amaa xaara xaara miyaad rabtaa iyada daliilkeeda fa naxwu qowli labiid waa labiid qowlkiisii oo kale ou yidhi wamal mar-u qofku ma ahan ilaa ka shihabi ilaa a meeshaas nusqadeeda ka dhacday ilaa a la rabaa meeshaan wamal mar-u qofku ma ahaanin ilaa ka shihaabi dambaabur oo kale ma ahanin iyo wadow-ihi dambaabuurta iftiinkiisa xidiga maaragtay habeenkii oo shayaadiinta lagu rido walalala yidhaahda kaasoo kale waxaa la yidhahda tuuran tuurta uga dhac magaciisa magaciisa intaas ma wadaan intaas waa in dheer waa habaar waay marka xidigaasa ad ad a weeye shihaab shihaabku waa xidigaas shihaabku waa xidigaas gantaalaha ay sameeyaan muslimiintu ay u bixiyaan badanaa gaaladuna magacyo kale uleeyihin gantaalaha gantaalaha waa badanaa waxaad maqlay gantaalka hebel oo casriga hadda lasoo saaray shihaab a laydha waa markay muslimiin soo saaraan ubixiyaan marka muslimiintu markay soo saaraan magacyadaaso kale ubixiyaan ilaa mogta kamba jin baa lagu dilay kuwan waa jin kale waa shayaadiin kale iyagu waa shayaadiin kale ciraaq iyo gantaalo saas iyo iraan iyo ayago magacyadaas ku magacaaba wamal mar-u qofku ma ahaanin ilaa ka shihaabi dambaabur oo kale weeye iyo wadaw hiftiinkiisa adig intaasaata wax kale ma tiri imisuu muuqana xidigaas waa wax ilbiriqsiyaal ah wal kadib miyaa wax ka arkeen waxa weyan xidigu weliku markuu wen yahay gadaalkiisa waaa ku arkaya wixii sii baaba-ayo soo ma jeedin isagoo sii baaba-ayo adduunka afar beriyaad male waana tegi waa ee diyaargarow intaas wey maamshaahidku cimrigaagu intaas wax yar intaasoo kale way cimrigaagu wacdiyo wadaa markaa wama lmaru qofku ma ahanin ilaa ka shihaabi dambaabur oo kale maahan iyo wadaw hiftiinkiisa yaxuuru shihaabkaasoo yaxuuru ahaanaya ramaadan dambas bacdu intaas ka gadaal ha bacdu intaas ka gadaal idaa huwa saadi bacda bacda id huwa saadicun saasaa noogu wada soo maa bacda idaa huwa saadicun intaas isku mid miya waxa dhan ya daaru ixyaai turaas miya kulligood la la ah, meesha in xoogaa kutubta kalan kasoo fiirayna insha alla hmm. waay markaasuu yihi wamalmaru qofku ma ahani ilaa ka shihaabi dambaabur oo kale maahan iyo wadow hiftiinkiisa shihaabkaasoo yaxuuru ahaanaya ah, huwa waa isimkii ramaadana waa khabarkii bacda idaa huwa saadicun bacda idaa kaana markuu ahaaday ka gadaal huwa isagu saadicun saadicun saadicun a unbaa noo wada qor anaga dhan bacda id idaa wakti ka gadaal bacda idaa waktigii ka gadaal huwa shihaabkaasu saadicun ay mushtacilun mid holcaayo uu ahaa saadicun waxaa loola jeeda saadixa laab shayga dheer laakiin hadda loolama jeedo hadda waxaa loola jeeda mushtacilun mid hol caaye damba gantaalkaan marka hore waa hol caaye ah walalala daqiiqada kadib burbur yar raadkiisi ad arka kadibna la weyna ah, kadibna waa la weyna marka maanta waa mushtacilun maxalshaahidku waa maxee yaxuuru ramaadan waa yaxuuru oo isimkii huwa weeye wuxuu laabaa shahaabka khabarkiina waa ramaadan kaanay lamid ta marka saaray lamid wa amaa raaxa raaxa miyaad rabtaa fa naxw qawlika hadalkaagoo kala lamida raaxa cabdullaahiyaa wuxuu noqday munaliqan mid tiigi tagaaye raaxa cabdullaahi munaliqan cabdullaahidaasuna waa waa isimkii munaliqan qabarka wa amaa taxawala fa naxwu qowli shaaciri waa shaacirkii qowlkiisa wa huwa shaacirka gabaygaan le imruulqays ibnu xajar alkindi weeye wa budilad waxaa lagu bedelay yuri qarxan boog boogtaasoo daamiyan dhiigaysa nabar weeye qarxigu waa nabarka meesha nabarku kaaga yeela ama boogta wabudilad waxaa loo bedelay u qarxan boog ama nabar qarxigaasoo daaniya dhiigeynaya bacda an bacda siixatin caafimaad ka gadaal bacda siixatin caafimaad ka gadaal lacalla munaayaana geeriyaalkayaga waxay mudan tahay taxawalna inay noqdaan ab-usan balaayooyin ama dhibaatooyin lacalla lacalla ah, manayana de lacalla manayana ah. yaga waxaa la arkaa taxawalna inay noqdaan bimacnaa saaraw isimkii nuunta ah ab-usanna waa jamcu eh ba'saa ayaa ab-us lagu jamciyey ab-usan waayo ab-usan lacalla manaayaana geeriyaalkayaga waxaa la arkaa taxawalna inay noqdaan ab-usan dhibaatooyin ab-usan waa jamcu ba'saa alba'sana waa ashiddatu walkarb hmm, waa jamcu ba'saa marka kulli waa kuwaas adiladii wada saaray marka toddobadaasaa lagu daraa toddoba mihaalna waad uhaysataa waay wahiya calaa halaaati aqsaamin wahiya alfaadaas oo saddexda ah wahiya alfaadaas saddex iyo tobanka ah dheh wahiya alfaadaas saddex iyo tobanka ah calaa halaaati aqsaamin qaybayaala saddexay ahaad kaana yaqwaadeeda saddex iyo toban kaan lafdi min xayu min xayu shardu wa cadamuhu marka loo fiiriyo min xayu shardu wa cadamuhu marka loo fiiriyo waxay noqonaydaa saddex min xayu shardu wa cadamuhu hadda kaanaya qawaadeeda keliyaha la qaybina waxaa laga fiirinaa markaa xagga maxaa loo shardiyaa marka camal falaydo waxaan shardi lahayn iyo wax shardi leh marka loo fiiriya saddexay uqaybsantaa wa hiya alfaadii calaa halaaati aqsaamin qaybyaala saddexa korkooday ahaato min xayu shardu wa cadamuhu waa marka loo fiiriya xagga shardiga iyo shardi la-aanta maa shay ayuu ahaatay dheh maa shay ay ahaatay yarfacu godaya almubtada mubtadaha wa yansibu kor dhigaya alkhabara khabarka bilaa shardin shardi la-aan godaya mubtadaha shardi la-aanna nasbinaya khabarka labada waa ku tacadudaya bilaa shardin maa shay ayuu ahaaday yarfacu godaya almubtadaa bilaa shardin wa yansibu lkhabara khabarkana kor dhigaya bilaa shardin wahiya qismigaasu wahiya wahiyadu waxay u laabaneen ma ma ay u laabaneen maada laftigiisuna waa mudakr weliba inuu mudakr ya waxaa ku tusay yarfacu damiirka loo celiyey yansibu damiirka loo celiyey haddana hiya alaleey maxaa dhacay hadda khabarkiya muanaf khabarkiya muanaf tamaaniyatun way khabarka taasna horaan usoo sheegno markay sidaas oo kale dhacdo khiyaaraad leedo inaad ku mudaabaqaydo marjica iyo inaad ku mudaabaqaydo khabarka labada khiyaarood u leedo wa huwa wahiya hadda meesha labadaba la dhihi kara mar haddii damiirka ay iskhilaafaan marjiciisa iyo qadarkiisa ah, damiirki waa mubtade marjiciisa iyo qadarkiisa iskhilaafay midtaa rabta ku mudaabaqay marka wahiya qismigaas wahiya alfaadaas wahiya alfaadaas oo ma yarfacu mubtada wayansibu lkhabara bilaa shardin ah wahiya alfaadaasu hamaaniyatun sideed waayo kaana weeye ka bedelo wa amsa weeye wa asbaxa weeye wa adxa weeye wa dalla weeye wa baata wa saara weeye walaysa weeye sideedaasu waxay camal fashaa oy mubtadaha rafcidaa isimkan isimta ka dhigato khabarkana nasbidaa bilaa shardin iyo wamaa weeye yacmalu camal falaa haada alcamala haada alcamala alcamalu mafcuul bihi maahan waa mafcuul mudlaq marka yacmaludii laazim camal ka dhiga oo waxaa lagu yaqaanaa la yidhi ismu ishaaraha marka uu mafcuul mudlaqa yahay waxaa sifo u noqda masderka uu naacibka ka yahay ismu ishaaruhu ilaa mafcuulmudlaq waxyaalaha noqduu ka midi oo naaibka ka noqdo masderka marka markuu naaib canilmasder noqdo ismu ishaaraha oo lagu nasbiyo mafcuul mutlaqnimada waxaa sifo u noqotaa la yidhaahdaa masderkii laftirkiisa oo kale a sifo u noqdo yacmalu camalan soo ma ahayn camalan tiya la xadfay haadaa meesha la dhigo haadaadaasa mafcuul mutlaqnimo ku nasbisan alcamala waatan laga sifeeyey marka marka hadda yacmalu awo mafcuulkeedi waxaa laleeyahy laazima laga dhiga saasuu dhihi jiray sheikhu wamaa shay yacmalu camal falaa ee yastamiru mid iska daa'ima dariiqiisii hore bimacnaa yastamiru yaa laga dhigan wamaa shay yacmalu iska daa'ima haada alcamala camalfalkan bishardi an yataqadama calayhi nafyun bishardi taqadumi nafyin calayhi nafyi inuu ka hormaro shardigeedana ku camal falaa ow amase shibhuhu shibhu nafyin nafyi wax shabaha iyo wamaa shay wey yacmalu camal fala haada camal camalkan bishardi an yataqadama calayhi nafyun ow shibhu bishardi taqadumi nafyin wa shibhihi calayhi nafyi iyo shibhu nafyi inay ka hormaraan shardigeedu ku camal fala qismiga labaad yarfacu lmubtadaa wayansibu lkhabara bishardi ah, mubtadii waa rafcina khabarkiima nasbina lakin shardi shardigaas waa inuu ka horeeyo nafyi ama shibhu nafyi waa inuu ka horeeyo waa inuu ka horeeyo waa inuu ka horeeyo bishardi an yataqadama bishardi marka anta masteriyada masterka laga dhalaalina ayaa mudaaf uleyhi noqona oo shardiga mudaafa mudaaf uleyhigina masterkaasa ah bishardi an yataqadama calayhi nafyun ow shibhu bishardi taqadumi nafyin ow shibhihi calayhi adleed ah. nafyi ama shibhu nafyi ka hormarid ay ka hormaraan shardigeeda shardigaasuu ku camal falaa wa huwa maagaasuna arbacatun afar fiiri hadee halkaan qaacidadaa lagu baraa fiiri marka hore wuxuu ku yidhi wahiya amaaniyatun haddana wuxuu ku yidhi wahuwa arbacatun ilaa haddana waa sidii haddana waa sidii marka qaacidada lagugu tababaraa qaacidadii lagu tababara si aad ula qabsato zaala weye ka bedelo arbacatun waa afar zaala weye ka bedelo wa bariixa weye dhe bariixa waa facila facila waayo kulligood waa mafcuul saddexda hore zaala lafteed zawida asalkeed waa zaala weeye waa barixa weeye waa fatia weeye wanfaka weeye fanafyu nafyigii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi walaa yazaaluuna dadkii ka suuri maayaan mukhtalifiina kuwii iskhilaafsan inay yihiin marka yazaaluuna wowda ah isimkii zaala waa mudaaricii zaala mukhtalifiinana waa khabar khalaas walaa yazaaluuna ka suuli maayaan dadkii mukhtalifiina ku iskhilaafsan inay yihiin lanabraxa ka suuli mayno ay yidhaahdeen caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli weynka caabudidiisa nabraxana waa mudaarici barixa facila yafcalu ay ku timi lanabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwii ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati alcijli ka naxnu oo damiira isimkii iyo caakifina abarka nafyi iyo shibu nafyi shibu nafyi xaal loola jeedaa halkan sida haalibkaa marka la shibu naf shibu nafyi waa nahyi iyo istifhaam sida haalibkaa waa nahyiga iyo istifhaamta laakiin halkan loolama jeedo halkan waxaa loola jeedaa shibu nafyi waa annahyu waducaa taasaa loola jeedaa annahyu waducaa a halkan loola jeeda marka likulli maqaamin maqaal kaad meel walba warkeeda la socoto wa wa shibhu shibhu nafyi nafyiga mid ka shabahaa huwa nahyu waa nahyi iyo wa ducaau duce falawalu midka horeyo nahyigaa ka qowlii waa shaacirka qowlkiisii oo kale shaacirkiya wuxuu yidhi saaxi yaa saaxi saaxiibow waa munaada murakham ah exraabtiisa ah, iyo baabkiisa waa soo ogaan ah, mulaa kugu soo ogaan saaxi yaa saaxi saaxiibow shamir xanjeero ah, ama tafaxaydo dheh markaad rabto hawl adag inaad qabato marada soo kor uga qabato Ah, waxaa tiraahdaa markaas adiga ah, marada marka kor u qaaday dood xaydato dhexda ku dhuuqsatood hawl adag inaad qabto rab waa xanjeertay iyo waa tafaxaydtay iyo waa diyaargaroobay iyo adigu macnihii faham soomaaliya adaa yaqaani saaxib yaa saaxiib saaxiibo shamir xanjeero oo diyaargarow oo tafaxaydo walaa tazal ha ka suulin waa kaasaa laadi naahiyadahe laa tazal ha ka suulin daakiralmowti mowt mid xasuusan inaad tahay mawt mid xasuusan inaad tahay weligaa ka suuri fa nisyaanuhu mawdka la haymaamidiisu dalaalun baadi weeye dalaalkaasoo mubiinun bayinun oo iska cad oo banaanka yaalla mawdka haddii la halmaamo xumaanta kuu fudaani maxdushaadku laa tazal isimkiisa tazal ila tazaltana waa mudaarici oo zaala isimkii waa anta khabarkiina waa daakire waa fani midka labeeyo ducihiiya ka qowli waa shaacirka qowlkiisa oo kale oo yidhi alaa daraaru yaa haadihi mid daanay qaacido waxa ah xarfu nidaha hadduu galo wax aan ahayn isim isimaa loo naadiyahay mogta waxaan isim ahayn hadduu galo jumla ficliyu gale sida tanoo kale fiiri yaa aslamiin fiiri yaslamiin ama xarafuu galay yaa laytanii kuntu macahum yaa laytani uu kaa galay jumla ficliyuba iska galay ama wuxuu galay xaraf sida yaa laytani oo kale ama jumla ismiyuu galay yaa lacnatallaahi walaqwaami kullihim wasaalixiina calaa samcana min jaarin oo kale kulli waxaasoo dhan laba dariiqa mid la mara waxaasoo dhan isku dar laba dariiqa mid la mara hadduu jumle ficliyaa galo hadduu jumle ismiyaa galo hadduu xaraf galo marba ism mufrad ah hadduusan gelin xarfunidaha laba dariiqa mid la mara sajaaxiga halkaan kugu dhiga hadhow inaad tidhaahdo munaadiya maxduuf oo tidhaahdo alaa baraaru yaa haadihi midaane aslami nabad gal yaa haadihi munaadi waa maxduufkaas iyo inaad tira waa xarfu tambiih alaa baraaru yaa si fiican u baraaruge aslami nabadna yaa laytanii yaa qawmi tolkeeyo laytani shanlaytadeedii amase yaa baraaruge laytani shantadeedii laba dariiqa mid la maro inaad tira waa xarfu tambiih oo tira yaa baraarug intabi baraarug bada iyo inaad tidhaahdo munaadiya meesha maxduufkaa ah. labadaas mid iska mar adiga inta qaacide ka dhigata xashiyada halkaan kugu dhigay hadhow ka raaja wax walba lama laqbeeye alaa daraarug yaa haadimi midane aslami nabadgal yaa daara maya maya islaanta la yidhaha gurigeediiyey ha islaanta maya la yidhaahdo waa islaan magaceed gurigeediiyey gurigaasow nabadgal cala albilaa min albilaa baaliyoolidka nabadgal inaad baaba'do ood baaliyowdo cala albilaa min albilaa baaliyoobid iyo baaba ka nabadgal ka nabadgal walaa zaala ilaahay uusan ka suulin waxaa la idhaha naafiyatun lafdan ducaa-iyatun macna laabta waa naafiya laadan laadan waa naafiya maaha naahiyo waa tii naafiyada aheed laakiin macnuhu waa duco macnihi waa ducaa marka waxaa la idhahdaa naafiyatun lafdan ducaa-iyatun macnan aa la yidhahdaa laada hamoodin ma ahan waa naafiyo ee macnihiiya ducaa-iyaa walaa zaala ilaahu uusan ka suulin munhallan mid shubmaa inuu yahay alqadru roobkii isimkiia gadaal maray bijarcaaika waa hamso bijarcaatika ha u akrin hadde qalad ha u akrin bijarcaai waa hamso ha bijarcaaika sabadaada meesha adiga agtaada meesha adiga agtaada roobku inuu ku shubmaa ilaahiyo uusan ka suulin ah, maxaa yale haddii roobku ciddiina agteeda ku do-o khalaas agtiinaa lasoo dega ha markaasa maxbuubadii laga warqaba u leeyay ha laakiin roobka hadduu meel kale ka dao waa la guura waa la kaynaana meeshaas kalaa loo roob raa waa la kala fogaana u leeyay gabadhaan ciddeedii meel u guura ciddaana meel kale u guura eber waa la kala fogaana u leeyay marka hora gabadhaan agteeda roobku ka dao loo soo guuro ha meeshaan gabadh agteeda in roobku inta ka do-o meeshaan cidduu deris ka ahaatuu raba asaga saasuu raba markaas saas ugu ducayna markaasuu yihi walaa zaala ilaahay oo uusan ka suulin munhallan mid shubmaayo inuu yahay alqatru marka fiiri alqatro waa isimkii zaala oo muahara munhallanna waa qabarkiioo muqaddam ah, ah. bijarcaaika dhe bijarcaaika waa dhulka meesha simana asalkeeda la yidhahdo meesha sabadaadaho dhulka agtiinaa wey meesha dhulka agtiinaa oo siman dhulkaa siman ilaahayow inuu ku shubmaayo uu ka suulin wey uusan ka suulin jarcaga waa waa dhulka bacaadkaaho siman asalkiisu dhulka siman oo bacaadkaa ah, weeyaan waxaa la de waa amuba habaaro haddii roobku iskaga shub soo dili maa aduu iskaga shubmaayo ha tay ka dhimatana waxaa la yidhi taas horu uga ixtiraaso yaa asla miyaa ka horreydaan nabadba ha oo roobku mid dhibaato kuu geysta ilaahu uusan noqona u horreydaan ducadaasu hormarsadaan ma uusan halmaamin Hmm. Eh, eh. wamaa yacmaluhu bishardin iyo wamaa wey waxaan soo aragnay maa yarfacu lmubtada wayansibu lkhabra bilaa shardin maa yacmalu hada alcamala bishardi an yataqadama caleyhi nafyun ow shibhu qismigii saddexaad waan kana iyo wamaa shay weeye yacmalu camal falaya hu damiirkaan halkaa loo celina mafcuul mulaqi u celi hada alcamal ha mafcuul mulaqiyad u celina iyo wamaa shay yacmalu camal fala hu camalkaas bishardi an yataqadama calayhi inuu ka hormaro shardigeeda ma ma maadi day almasderiyatu masderka loo nisbeeyey maadi addarfiyatu ee darafka loo nisbeeyey iyo wamaa shay weeye yacmalu camal fala hu ay haadal camal camalkan bishardi an yataqadama inuu ka hormaro shardigeeduu ku camal falaa calayhi maaga korkiisa maa inuu ka hormaro maadi almasderiyatu masderka loo nisbeeyey maadi addarfiyatu darafka loo nisbeeyey wa huwa qismigaasuna daamo weeye wadalika tusaalihina ka qowlihi waa ilahi qowlkiisa oo kale tacala alla waa sareeyaa ilaa wuxuu yihi wa awsani wa awsani uu yihi nabi ciise laga hadlaya soo maaha wa awsani wuxuu ii dardaarmay uu yidhi bisalaati salaad iyo wazakaati zako maa dumtu intaan daa'im ahay xayan midkii noow maalishaaiku dumtu taaduna waa isimkii xayana waa qabarkii xayana eh, waa qabarkii ey muddata dawaami laakiin meeshaana kale qaldaan dadka ibtidaa'iga ey muddata dawaami daa'im ahaanshadayda muddadeeda xayan xaal aan ahay kii nool aan daa'im ahay ha isku dhihin markaan muddata dawaami dawaami waa masdarun mudaafun ila ismihi yaadaasa isimkii oo loo idaafeeyey xayana waa khabarkii dhih dadkaas ku dhacayda markaas ma taqaan ee waxaad ku dhexayso nagi niri daama waaba maba tacadidoon ha maba tasarufkaba maser maba lehe haddaysan masel ahayn xubiya maserkaan midaanu waa midii taamad ahayd maserkeedii macnaha lagugu tusa ha ee ti maserba ma lahayn naaqisadaas maser ma lahayn hadday maser ahaa laheed dawaami ya-du isimka waa noqole lehed qabar ay noqole lehed qabar waa noqo laakin laakiin taasu master maba lahayn masterka waxaa iskale midda taamada midda taamada ayaa iska iskale sidaas darteeda xayantan waa xaalayne si aan khabar loo moodin oo ibtidaa'igu aysan u moodin atuse waxay leedaha xayan weliga ha dhihin khabaru dawaab oo ha masterku isimkiisi waa qaatay khabarkiisina waa kanaha isku dhihin maxaa yeele warkaagaaba iswurina ilaa horey waxaa soo tiri daama iyo leysa waa jaamida ma tasarufaan khilaaf yar inkastuu daamada ku jiro wa sumiyad waa la magacaabay ma ma maadu haadihi tan ama masteriyatana lagu magacaabay liannahaa maadaan tuqadaru waa lagu qadaraa bilmasderi masder wa huwa masderku addawaamu waa dawaamkaas wa darfiyatan aa lagu magacaabay liannahaa maada tuqadaru waa lagu qadaraa bidarfi zaman wa huwa darafkuna almuddatu waa muddada waa muddada wa sumiyat ma maadan waxaa lagu magacaabay haadii oo tana masderiyatan lianna maxaa loogu magacaabay liannaha maadan tuqadaru bilmasderiya lagu qadara oo masdera lagu dhalaaliya wa huwa masderku addawaamu waa dawaamka wa darfiyatanna waa lagu magacaabaa liannaha maada tuqadaru waa lagu qadaraa bidarfi zamana lagu qadaraa bidarfi zamana lagu qadaraa wa huwa zamankuna almuddatu waa muddada walaa yalzamu ka dhalan maaho ka laazimi maaha maya kitaabka ku dhamaaday waxaan rabay inaan waa hadal anugu meesha kusoo qortay matniga kamid maan il waxaa la yidhahdaa maada masderiyada ah waxaa dhici karta inaysan darfiye ahayn laakiin maada darfiyada ma dhici karta inaysan masderiye noqon intaasaan rabay maada masderiye iyadoo ah aan darfiye ahayn waa la helaa tiradii ka badan maa masderiye oo aan darfiye ahayn laakiin maxaan la heli karin maa darfiye ah oo m zaman laga dhalaalina masderiyana aan hayn ma imaan karto saa wax loo dhalaala haddaan masderiyaba aysan hayn ah. marka waxa weeyaan maadu waa masderiye hadii la yidhi ka laazimima inay darfiya tahy oo waxaa dhici karta maa masderiyahu darfiye ahayn tiradii ka badan bal ayadaaba badan laakin hadii la yidhaha maadaan waa darfiye hadii lagu yidhi masderiye inay tahay waa iska laazim ah. markaasaa meesha waxaan kusoo qoray walaa yalzamu min wujuudi maa almasderiyati aharfiyatu walaa yalzamu min wujuudi maa almasderiyati harfiyati fi ahay walaa yalzamu min wujuudi maa almasderiyati wujuudu dharfiyati waay mar haddii maa masderiya aad aragto ka laasimi maydo tii oo dharfiyada ahayd in la hela kama laasimaydo walaa yalzamu min wujuudi maa masderiya wujuudu darfiya kama laazimo oo isma laazimaan labadooda ee waxaa dhici karta maa masteriya la helo on darfiyo ahayn waa badanta ah, in labadaa is laakiin haddii la yidhaho waa darfiyo masteriye inay tahay waa iska cadda markaa oo maba dhici karto inay darfiya tahay masteriye in aysan ahayn wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina